bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin والslaaة والsلاam عlى أشرف الأنbiyaaءi والmurslيin nabiyina mxamadi وعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii aad ee ka mida min ryaad الصاalixiin min kalaami sayid الmursaliin waxaynu ku soo jiray ducada iyo allabariga fadliguu leeyahay iyo in la isfaray sharcan وcan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal kaana rasuulu اllahi sal اllahu alayh ali wasalam yaquul rasuulka ilaahi wuxuu odhan jiray allahuma inii acuudu bika alla waxaan kaa magangalay min aljuuci baahi iyo macaluul fainahu bisa dajiicu ay bisa almudaajicu waa faciil bimacnaa mufaacil ah fainahu juucu iyo baahidu iyo macaluushu bisa dajiic wax bogga kuu galoo kula seexda midka u liita weeye maxaa yeelay hurdo fiican heli maysid afkaar badan iyo waswaas badan baa kugu soo dhici meeshaad ilaahay xusi lahayd eed akhrisan lahayd eed wardin lahayd ma haleelaysid howl kalaad ku maqan tahay bay ninkay baahida xun hayso xataa waxa la sheegayo ma dareemo mana fahmo xantana lagama qarsado sida ruuxa cadhada qaboo kale allahuma inii acuudu bika waxaan kaa maangala min aljuuci baahi badan ayaan kaa magangalay fainahu bisa dajiic bisa almudaajic wax boga kula galoo kula sexda ama gogosha kula gala asagaa u baan gaaja u baan wa acuudu bika waxaan kaa magangala min alkhiyaanati dhagar ammaano laguu dhiibtay in la khaaima khiyaana layidhah wixii lagugu ammaansaday ama diin ah ama duunyo ah, ama xoolo ah, ama hadal iyo sir ah inaad dhagarto khiyaana la yidhaahdaa fa innahaa khiyaanadu bi'sat ilbiaana wax boga kuu galo la qarsadana isagaa ugu liita biaanadu hadda shayga la xidhahoo sirtaada haya ama jidhkaada la xidhiidha sida shicaarkaoo kale ayaa looga jeeda marka waa maxay ruuxa bini aadamka wuxuu qarsadaa ama u la arkaynin khiyaana ugu xun wey leannu khiyaanadu inta badan lama dareemo khaa'inka isagaa hawsha qorshaynaya si xatooyuu u samaynayaa si qarsan buu u samaynayaa adugu nin fiican oo saadiqoo amiinaad moodaysaa laakin balaayaa boga ugu jirta oo beerka ku haystaa fa innahaa khiyaanadii bi'sat ilbitaana saaxiib ama wax kula kugu lamaanado qarson ayadaa ugu baasla wey rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix marka labadaaba ilaahay waa ka magangalay khiyaanada oo ammaanaadka iyo ammaanada diineed mida adduunyo midda sireed wax walbo adiga lagugu ammaansaday oo ilaahay kugu ammaansaday ama makhluuq kugu ammaansaday inaad khiyaanto ilahay waa in laga magangalo baahida iyo gaajada badanna ilahay laga magangalo maxaa yeelay gunnimay ku dhaxal dadka ku sabrna waa iska yaryihiin wacan caliyin radi allahu tacaala canhu ana mukaataban jaa'ahu addoon la kitaabeeyey baa u yimid caliy xilliguu khaliifka ahaa wey mukaatabku waa addoonka lagu shardhistay xoolo intaa dhan inuu keeno markuu keeno inuu xoroobayo lagu heshiiyo sayidkiisa wuxuu odhanayaa dad boqol shinla ii keento ama neef xoolaa ii keento kolba wuxuu lagu heshiiyo intaa haddaad keento oon kugu dhigtay waan ku xoraynaya anna mukaataban nin xoolo lagu dhigto addoona ayaa jaa'ahu cali u yimid faqaala wuxuu yidhi fii riwaaya yaa amiira almu'miniin inii cajiztu can kitaabatii faacinnii yaa amiir almuminiin cali buu u jeedaa markaa khaliif buu ahaa ama abu turaab innii cajiztu waan ka cajiso waan awoodi waayey can kitaabatii xoolihii laygu dhigtay ee can adaa'i kitaabatii laygu dhigtay inaan baxsho oon guto baan awoodi waayey faacinnii ikaalme hawshaasi xiga bixi wey wuxuu yidhi sayidina cali alaa ucallimuka maanku baro kalimaatin weedho callamaniihinna uu ibaray callamaniihinna iyo callamaniihunna intuba waa la akhriyaa rasuulullahi rasuulka ilaahay uu ibaray maanku baro ducooyin nabi maxamed ibaray maanku baro adoonow low kaana calayka dushaada hadduu ahaado ama dushaada uu ahaan lahaa midlu jabalin daynan qow wax dhanoo dayn ah riwaayada qaarkood milu jabali siirin iyo habiirin intuba waa la sheegaa laakiin siirkaa sax ah riwaayaad ahaan waa qowl bilaadi reeti ah ku yaalay aad u weynaa ee caraba taqaano meel fog laga soo arki jiray low kaana calayka milu jabali siirin danaaniira fii riwaaya xadiidku oo dahab ah low kaana calayka dushada hadduu ahaan lahaa milu jabalin qow waxaad moodo kaloo dayna addaahu allaahu canka ay laadaahu allaahu canka ilaahay baa kaa gudan laha oo kaa bixin lahaa ducooyinkaa darteed wey kelimaadka nabigu baray haddaad ku ducaysato adoo lagugu leeyahay wax dayn la eg qow iyo buuro waaweyn la eg ilaahay baa kaa bixinaya kuu sahlaaya qul waxaad tidhahdaa ducooyinka nabigu bare waa kane waa tane allahuma kfinii igu deeq oo igugu fillow bixalaalika xalaasheeda an xaraamika igaga deeq ilaahu xalaashaada igu deeqo aan iimaansada shayga xalaasha oo aan ka maarmo xaaraanta allahuma akfinii min alkifaaya ilaahu igu fallaysii weeyo igu deeq weeye bixalaalika xalaashaada isticmaalkeeda iyo wixii xalaal ee bannaanku dhaqankiisa can xaraamika wixii aad xarimteed diiday wa aqninii allow ideeq bifadlika gacanweynidaada caman siwaaka xidi kaa soo hadhay makhluuqaadka allow iga deeqoo adugu igu fillow wey adaa weyn tahay rawaahu tirmidi waqaala xadiiun xasan sidaasay culimo badanna sheegeen uu ka mid yahay adiya almaqdasi fi lmukhtaara wakadalika alxaakim sidaasay sheegeen idan ducadaas ku ducayso allahuma kfinii bixalaalika can xaraamika waninii bifadlika cama siwaak dayn kastoo laguu leeyahay ilaahay baa kuu sakhiraya inaad iska bixiso kaa baxdo marka intaad aniga adduunya weydiisan lahayd duca qiimo badan oo aakhriya adduunba ku anfici baan ku siiyey midda ayadaa ka faa'iidayso ku dhaqan buu ku yidhi وcan cimraan bn xusein radi allahu tacaalى can ana الnabiya salى اllahu عalayh wasalam callama aabaahu xusaynan nabiga ilaahay baa baray cimraan aabbihii oo xusayn ah cimraan aabihi xusein baa la odhan jiray marka cimraan baana warinay wiilkii baa warinaya kelimatayn laba weedhood laba ducuu baray yadcuu bihima uu ku ducaysto laba jumlo oo ka kooban ayuu nabigu baray xusein oo waalidu cimraan ah alkhusaaci labadii kelima maxay yihiin allahuma alhimnii rushdii wa acidnii min shari nafsi kelimadu waa musطalxii waa macnihii luqawiga ahaa jumlo dhammaystiran iyo hadal dheer kelimo la odhan jiray isilaaxi naxwiga ma aha allahuma alhimni allow igu ajaji yani waafaji rushdi hanuunkayga hanuunku meeshuu jiro allow igu aadi hanuunka allow iwaafaji inaan hanuunoon toosoon hagaago waacidnii allow iga magangeli min shari nafsi naftayda sharkeedan allow iga kori khiyaanadeeda beenteeda kibirkeeda xumaanteeda xumo jacaylka shahawaadkeeda allahumma alhimnii ilaahu waafaji igu alhumee rushdii hanuunkayga meeshuu jiraba laba arimood midda hanuunkee saxan allow igu aadi rushdigu waa did lhay waacidnii iga badbaadi o iga kori min shari nafsi rawaahu tirmid waqaala xadiiun xasan sidoo kale ibn xibbaan baa xadiidka wariya wuu saxiix yeelaa xaakimna wuu saxiix yeelay kadalika alimaam ibnu qayim fii waabil sayib asaguna uu saxiix yeelay wadaadkii cabdallah bn maxamed adduweysh lo odhan jirayna kitaabkiisa tanbiih اlqaari fii taqwiyati ma dacafahu اlalbani wa tadciifi ma saxaxahu اlalbani asaguna xadiidka wuu saxiix yeelay marka wadaadka muxaqiqa hoosta wuxuu idin leeyahay xadiidku waa muxuu yidhi waa xadii daciif buu leeyahay akhrajahu tirmidi wa qaala xadiiun hariib wa huwa xadiiun daciif sidaasuu albanina sheegaa wadaadka muxaqiqan uu ku raacay saxsa ma aha sida saxda xadiiku inuu sugan yahay weeye wuxuu ka yimaadaa xadiidku min ariiq daawuud nabi hind can ilcabaas can cimraan bni xusaynin bih allahuma qinii shara nafsi wacsim lii calaa arshadi amrin riwaayad kale waa ku yimaadaa qisadu xadiidku qiso dheer buu markii intan imaam kusoo gaabsaday intanuu imaam kusoo gaabsaday marka muhiimaddu waxaa weeye sanadkan hadda aynu hayne wadaadku le waa daciifku leeyahay tirmidi sanadkiisu dacfi baa ku jira oo nin la yidhahda shabiib ibnu shayba alwaasiti baa ku jira can xasan albasri can cimraan bn xusein ariiqa tirmidi now uu ku gaabsaday maka hoos loo dogo dacfi baa ku jira sanadka laakiin xadiidku daciif ma aha sanadka daciif noqon kara iyo abtirka xadiidka laakiin xadiidku matni ahaan iyo lafdi ahaan saxiix buu noqon karaa asagoo duruq kale iyo shawaahid kale loo eegayo marka wadaadka shabiib ibnu shaybat alwaasiti waa daciif sida raajixa xasan albasri can cimraan ibni xuseynna samaaciisa waa la isku hayaa waxbuu ka maqlay mise kama maqal muxadidu waa isku khilaafeen haddii la xasan albasri waxba muusan ka maqal cimraan ibn xusain markaa inqiaac baa sanadka ku jiraya wadaadkii hore daciifkana waa imanaya laakiin xasan albasri waa la mutaabicinta albazaaro cabaas ibn cabdiraxmaan can cimraan ibn xusein baa mutaabiceeya raqamka ah xadiidku ariiq labaad buu leeyahay ama saddexaadoo min ariiqi mansuul muctamir can ribciy bni xiraash can cimraan ibn xusein waana xadiid dheeroo qiso wata ariiqa asagu sidiisu saxiix u yahay oo axmed iyo nasaa'i baa fi lkubra ku wariya tirmidana ceelku ku wariya bisanadin saxiix cabdin xumaydna waa wariya marka xadiidku min xayu اlmatni wاllafdi wاlqisa wuu sugan yahay ama sanadka tirmidi waa daciif waa la odhan karaa maadaama uu ku jiro shabiib ibnu shaybat alwaasiti samaacu xasan albasri can cimraan bni xusein uu kalaam ku jiro qisada xadiidku u wata maxay tahay wadaadkan xusayn ah alkhusaaci cimraan aabbihii ah ayaa nabiga u yimid calayhi الsalaaة wasalaam markaasuu yidhi muxamadow welibu intuusa islaamin weeye muxamadow hee aabbaha cabdilmuطalib ayaa quraysh iyo carab kaaga roonoo kaaga fiicnaa buuri nabigu wuxuu ihi maxaa jira wuxuu ihi awowga kaana yuطcimuhum اlkabida wاsinaan wاsanaam cafwan wa anta tanxarhum naxran buuri awowga cabdulmualib qoraysh iyo carab kurus iyo beer buu siin jiray geel buu u qali jiray boqol halaad nin deeqsoo xoolo badanna ilaahay siiyey marka carabi way taqaano iyo cabdulmualib nin lagu tashado oo deeqsiya oo gacan furan oo qoraysh iyo carab hilib ka dharjiya kurus iyo beer buu ahaa amaa iyo carab waad gowra geel iska daaya adaa laaya bu ayagaad geel ka dhigtay bimacnaa waad ku jihaadaabuu u jeedaa nabiguu la hadlo wuxuu yidhi hawshaasi hawlaad fahmi karta ma ahee wixii ad kuu ron ma kuu sheegaa wax ku anfic ma ku bara ibar nabiga waxaad ku ducaysataa allaahumma qinii shara nafsi wa acinnii cafwan waczim lii calىa arshadi amri xadiidkanuu u sheegay allahuma alhimnii rushdi waacidnii min shari nafsi waa lafdigii tirmidi lafdigoodaadaha kale ariiqii aynu sheegnay kale rabi mxiraashna wuxuu ku yimid allahuma qinii nafsi waczim lii calىa arshadi amri labaatan beriguu nabiga ka maqnaa ducadiina soo akhrinhayay maalinkii dambuu soo noqday xuseyn alkhusaaci fa faslama wa xasuna slaamuhu ducadii baa ilahay ku anfacay ilaahu naftayda sharkeeda iga badbaadi hanuunkii waddada toosanna igu ilhaamey ee tus yay wax yeeshaa waa duco gaal iyo islaam ba anfacaysa daad gaal tahayna haddee naftaada sharkeeda ilahay inuu kaa badbaadiyo gaalnimo iyo fasaad iyo balaayu kaa badbaadinaya islaamkana waa ku tusahaya haddaad fiicneedoo muslim ahaydna horey unbaad usii baasiso waad sii barmoosi dhiba jiro labaatan beri kadib buu yimid cimraan bn xusain cafwan xusain alkhusaaci waana islaamay marka inuu islaamay bayna axaadiistu iyo kutubu tawaariikh iyo muxadintu rajaxeen marka xadiidku wuu sugan yahay daciif ma aha daciif ma aha marka uun la fiiriyo sanadka tirmidi buu dacfigu imanaya laakiin saddex ariiq buu xadiidku leeyahay oo ariiqa koobaad waa midkaa idin sheegay shabiib ibnu shaybata can ilxasan albasri can cimraan ka labaadna waa min ariiq daawudna bihind can ilcabaas ibn cabdiraxmaan can cimraan bn xusayn ariiqa saddexaadna waa ariiqi mansuul muctamir can ribci bni xiraash can cimraan bni xusayn saddexdaa ariiqee kale labana waa xasanun fi shawaahid midna waa saxiixun binafsihi ariiqa tirmidina dacfi baa ku jira marka xadiidku sanadkiisu waa daciif inuu waa daciif inaad ifahanteen baan u malayn calaa ayati xaal xadiidku wuu sugan yahay ku ducaysa ducada ayada وcan abi الفضل cabaas bn cabdالmuطلب radي الlahu tacalى canhu qaal qultu ya rasuul الlah waxaan rasuulka ilaahayow callimnii ibar shay-an duco as'aluhu اllaha tacaala ilahay aan ku baryo aw ilaahay aan weydiisto cafwan shay i bar ilaahay aan weydiisto callimnii shay-an muraad iyo xaaje i bar as'alu llaha tacaala rabbi aan weyd as'aluhu llaha tacaala ilaahay aan weydiisto shay ay aan weydiiso qiimo badan nabi alla ii sheeg ila adaa yaqaane qaala nabig wuxuu ihi sal allaha ilaahay weydiista alcaafiyata badqabid nabadgelyo aad xumaha iyo kufriga iyo diinxumada aad ka badbaadaan masaa'ibta iyo dhibaatooyinka adduunyada iyo shidooyinkan aad ka badbaadaan ilahay weydiista sal llaha alcaafiya famakatu ayaaman maalmaan nagaaday oon joogay buu ihi cabaas ibn cabdialib uma ji'tu waan imid faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ducadii shaygii waan ilaahay baan weydiistay callimnii shay-an as'aluhu allaha tacaala haddaana i bar waxaan ilaahay ka baryo oon weydiisto qaala lii yaa cabaas cabaasow yaa cama rasuuliillaah rasuulka ilaahay adeerkiyow salu llaha ilaahay weydiista alcaafiyata fi dunya waalaakhira badqabid iyo nabadgelyo aakhariya adduunba ilaahay weydiista aakharo haddii ilaahay caafiyo ku siiyo maxaad ka caafimaaday xisaab adag baad ilaahay kaa badbaadiyey cadaab baad ka badbaaday imtixaan lagu dhacaad ka badbaaday siraadkii naareed baad ka badbaaday badqabid weeye gankaada iyo iimaankaada inuu badbaado adduunkana masaa'ibaadan qaadi karin iyo balaayooyin iyo maxtarako allahuma inii acuudu bika min alkufri wاlfaqri wاlqilati wاdilla buu nabigu ilaahay ka baryi jiray waxaasoo dhan ba ilahay kaa caafinaya marka wax u dhigma alcaafiya wax u dhigma ma jiro ilaahay laga baryo aakhariya adduun rawahu tirmid waqaala xadiiun eh, xadiiun saxiix saadreed xadidka abubakr asidiiq ee nabigu ducayn badan ku bara waxaa ku jiray salu اllaha alcafwa wاlcaafiyata faina axada lam yucطa bacda alyaqiini khayra min alcaafiya tirmid wayna ku ilaahay waxaad weydiisataan alcafwa dembidhaafis indin dembidhaafo wlcaafiyata badqabid iyo nabadgelyo weydiista addoonka muslimka a ah lama siiyo bacda aliimaani wاltawxiid wax ka khayr badanoo ka wanaagsan ilaahay inuu idin cafiyo xaggana aad badqabtaan oo nabad gashaan saa darteed ibn cabaas odhan jiray assalaamatu laa yucaadiluha shay marka caafiyadu waa sidaa waxa dhan la raadinhaye ee dhaqaalo badan loo samayn ee loo rafaadiso in gaajo laga badbaado oo duli laga badbaado oo balaayo cadaab laga badbaado oo la helo liibaan iyo baraare la gaadhun maaha iyo barwaaqo caafiyadaa kow ahadi alcaafiya lambar kow ka ah. idan ducadaasi marka uu nabigu faray adeerkii ummadoo dhan ay u taalo marka damban uu camimay ee uu yihi salu llaha alcaafiyata fi dunya waalaakhira adkaaro sooxan musana lagu dareed aragtee ha lagu dadaalo wey وcan شhahr بن xawshab raximah الlahu tacaalى qaala wuxuu ihi wadaadka shahr بn xawshab min الtaabiciin qultu liumi slmة umi slm waxaan ku idhi yaa uma اlmuminiin muminiinta hooyadooday ma kana أkثaru ducaaءi rasuuli الlahi إida kana cindaki qaalat kana أkثaru ducaaئihi ya muqalib اlqulubi habit qalbi calى diinik rawahu الtirmidi wqala xadiiث xasan waxaan weydiiyey buui maa kaana akaru ducaai rasuulilah ducadii nabi maxamed maxaa u badnaa ducooyinka nabiga u badnaa inuu ku ducaysta uu soo celceliyey carabkiisa ku badnayd ducadee bay ahayd idaa kaana cindaki markuu kula joogo gurigaada uu habeenku joogo qaalad hooyadan waxay jiri kaana akaru ducaa'ihi ducadii nabiga u badnayd waxay ahayd yaa muqalib alquluub allaha quluubta rogrogow abit qalbi qalbigayga iyo wadnahayga ku sug calaa diinika iimaankaada iyo islaamkaada ku sug rawahu tirmid qaala xadiiun xasan nabigu muxuuna tusayaa marka khatarta ay leedahay qalbigu meeshuu bini ka joogi sida ilaahay subxaanahu wa tacaala maamulkiisa iyo taladiisa uu ugu jiro qaabki doonaan loo dhigi karo halisna ay tahay saacad kadib inaad gaalowdo saacad kadib aad islaanto fii lamxati basar adduun xaaladaadu isbadasho marka ilaahay fadligii iyo naxariistii baa islaam lagu yahay wax inagu aan awood iyo aan ku leenahay iyo xeelaad midna ma jiro marka ilah waa in laga baryo an abidarda xayna waynu soo marray xadiid la macnaa yaa musarif alqulubi sarif quluubana ilaa taacatika waa ninkii soo marray wacan abidarda radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu llahi sal lay slam kaana min ducaai daawuud nabilah ud alayhi salaatu wasalaam ducadiisa waxaa ka mid ahayd ducooyin badan buu ku ducaysan jiray nabilah daawuude allahuma inii asaluka xubaka allow waxaan ku weydiistay jacaylkaada inaan ku jeclaado ama aad ijeclaato kulma masdarka wixii loo idaafeeyo ku xidhan yahay wa xuba man yuxibuka allow waxaan kaloon ku weydiistay inaan jeclaado axadka ku jecel ummadda iyo saalixiinta iyo addoommaha wanaagsan ku jecel inaan jeclaado waxaan kaloo allow ku weydiistay mid la saddexaad waalcamal aladii yuballiqnii xubaka iyo camalka i gaadhsiinaya inaanku jacaylkaada camalka i gaadhsiinaya jacaylkaada macna inaad jeclaato yani camal saalixoo wanaagsan oo keena inaad allow igu jeclaatana allow waa ku weydiistay waalcamal cibaadaan ku weydiistay taaco alladii camalkaasu yuballiqnii u gaadhsiinaya xubbaka inaad i jeclaato ama aan ku jeclaada labaduba way keenaysaa maxaa yeelay acmaasha saalixada iyo aqoonta iyo macrifadaad alla u leedahay jacayl bay keenaysa allahuma ajcal xubbaka ilaahu jacaylkaada ka yeel oo ka dhig axabba ilaya midaan ka jeclahay min nafsi naftayda naftayda biniaadamka de naftiisa wax uu ka jecelyaha ma jiro nabigu marka wuxuu ilaahayow naftayda iyo adugu adiga aan ku jeclaado awooddaadaa iska leh wa ahlii ahalkayga aan kaa jeclaado wa min almaai albaaridi iyo biyaha nin aad iyo aad u haraadsan oo aad iyo aad u ooman biyo qabo wuxuu ka jecelya ma jiraan war ma lagu siiyaa gacantu iskaga dhufan ilaa biyuhu afka la gelahaya sida arigeebu ku daadanaya ku buqaaya rawahu tirmidi qaala xadiiun xasan ilaahu naftayda aan kaa jeclaado oon ahalkaygoo dhanba adiga aan kaa jeclaado oon biyaha qabowe nafta bani aadamka haraadsan ay ku qamaantana aan kaa jeclaado yanii camalkii jacaylka keeni in kugu jeclaan lahaa ama aad igu jeclaan lahayd naallow i gaadhsoo ii sahal ducaa aad u qiimo badan wey maxaa yeelay waxyaabaha la jeclaada oo dhan dhammaantood waxaa loo jeclaadaa lilkhayr amaa allah subxaanahu wa tacaala is ahaantii baa loo jeclaadaa dadka muminiinta wanaagsan maxaa u jeclaanaysa is ahaantooda iyo shakhsiyadooda ma jeclida wanaagay hayaan baad ku jeclaan inay ilaahay ka cabsadaan oo rabbi caabudan oo diinka ku fiican yihiin oy rasuulka jecel yihiin oo rabbigood ka amar qaataan baad ku jeclaanaysa rasuulka maxaad ku jeclaan waxaad ku jeclaanaysaa inuu yahay addoom alla doortay wanaagna ummadda u keenay rabbiga abuurana uu jecel yahay dadka intoodoo kaleo dhanba makhluuqaadka iyo axad walba oon alla ka ahayn waxaa loo jecleedaa cillo kale iyo sabab kale ama allah lidaatihi baa loo jeclaadaa subxaanahu wa tacaala maxaa yeele waa boqorkii abaal nagu lahaa wey وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألظوا بيا الجلال والإكرام ألظوا بيا الجلال والإكرام رواه الترمذي ورواه النسائي يعني في الكبرى من رواية ربيعة بن عامر ابن الهادى الأزدي الصحابي قال الحاكم حديث wuxuu nabiga ka wari nabigu alidu laazima ku dhaga badiya ku sabra intuba waa lagu fasiray lanna alada bishayi yuqaalu fi luqati alada bishay idaa laazamahu wahabara calayh aw akara minhu shayga markaad badiso ama aad rudha ku dhegtood sii dayn weydo ood ku sabirto ayaa la yidhaahdaa alada la yidhaahdaa alidu ku dhaga badiya qabsada biyada aljalaali walikraam yaadaaljalaal walikraam ku wardiya oo badiya oo cuskado markaad ducaysanaysaanna ku dara ducooyinkiina ka hormariya alla ammaanka aad ducada ka hormarinaysaan geliya maxaa yeelay jamaaca min asalaf waxay odhan jireenba yaadaljalaali walikraam waa min min alsm alacdam weya min asmaa illahi alcudma buu ka tirsan yahay odhan jireen rawaahu yaadaljalaal walikraam weynida iyo sharafta iyo qadarka allaha iska lahow iyo walikraam gobonnimada allaha iska lahow ii naxariiso weeyahadi rawahu tirmidi waa xadiidka wariya biisnaadin daciif buu ku wariya tirmidi xadiidkan anas yaziid bn abaan araqaashi nin laydhahdaa ku jira sanadkiisa wadaadka muxaqiqa ana wuxuu leeyahay tirmidi baa anas ka wariya nasaa-ina iyo xaakim can rabiicata bni caamir bay ka wariyaan sidaa ma laha hoostu ku sheegaya intaasuu inoo sheegay tirmidi bisanadin daciif buu ku wariyaa min xadiii anas bni maalik oo sababkuna waxaa weeye dacfiga sanadiga keenaya wadaad layidha yaziid bn abaan araqaashi oo daciifa sida raajixa ah cinda almuxadisiin baa sanadka tirmidi ku jira saa darteed nawowi xadiidku inuu sugay min xayu lafd ayuu rabaa inuu kuu sheego warawaahu nasaa'iyu waxaa kaloo xadiidka wariya nasaa'i wa axmed nasaa'i fi lkubra buu ku wariya nasaa-i haddii la idlaaqo oo tira xadiidka nasaa-i baa wari aad tidhaahdo sida la yaqaano curfiga xadiiga waxaa waye in sunan suqra xadiidka uu ku jiro nawowi hadda waa khilaafay ariiqadii laisku ogaa xadiidku wuxuu ku jira kubrahe suqraha kuma jiro axmed iyo asagaba waa wariyaan min riwaayati rabiicata ibnu caamir asaxaabi bay ka wariyaan sanadka rabiica ibnu caamir ibn alhaadi alasdina waa saxiix asagu dacfiga tirmidi sanadkiisa ku jira xadiidka anas kuma jiro waxaa kaloo u maqlaatay xadiiu abi hurayra isaguna bisanadin daciif cinda eh, alxaakim waxaa kaloo jira xadii ibni cumar oo macnahaasna ku yimi cinda ibni mardawahi bisanadin xasan afarta xadii ayaa baabka ku timaado isku midoo nabigu ummadda uu ku tirtirsiyey ku caraabiyey magaca ilaahay in la badiyo lagu xuso lagu ducaysto alidu bikasri laami wa tashdiidi اdaa mucjama laamkoo la hoos dhigo da'da dhibicdan la shido macnaha waxaa weye ilzamu laazima hadihi dacwa baryadan waakuru minha badiyana وcan abi umamta radi allahu tacala canhu qaal dacaa rasuul اllahi sal lay slam rasuulka ilaahay ku ducaystay maali maalmaha ka mida biducaa'in kaiir baryo fara aad buu nabiga ilaah u hadal dheer lam naxfad aanan ka minhu ducada dheerayd shayan waxba aanan qaban qulnaa marka waxaanu nii yaa rasuula rasuulka ilaahayow dacawta biducaa'in kaiir maanta baryo badan baad ilaahay bariday lam naxfad minhu waxba aanan ka qaybin on aanan ka qabanin waxaad ducada hadaseen yeelaawi miyaadna ugu soo celin mise si kalaad hadde wax u xalinaysa faqaala subxan wuxuu hi alaa adullukum ma waan idin tusayni ma idin tusaa calaa maa yajmacu dalika kullah wixii ducadii badnayden maanta sheegeed qaban weydeen wax idin ururiya oo jaamica ah, ma idin sheega ma idin tusaa taquulu waxaad dhihi abu umaama ood ku ducaysan markaad rabto inaan waxba aadan ka tegin allahuma innii as'aluka alla waxaan ku weydiistay min khayri maa sa'alaka minhu nabiyuka muxamadu sala allahu calayh waalih wasalam ilaahu waxaan ku weydiistay wixii khayr ahaa ee nabigaada ku weydiistay nabi maxamed khayr adduunya mid aakhare kama tegin ilahay buu weydiistay marka ma inaad nabiga kula daaratahaa waxaad tidhaahdaa ilaahayow addoonkii suubanaa ee dooratee muxamed ah calayhi salaatu wax walboo khayroo ku weydiista aniguna ku weydiista dheh allahuma asaluka min khayri maa sa'alaka minhu nabiyuka muxamadu sal ly slam wa acuudu bika waxaan kaa magan galay min shari ma minhu nabiyuka muxamed sal ly slam xagga dhibaatada soo ma la waxaan kaa magan galay sharkii uu kaa magan galay nebiy laahi wax walboo shar ah oo nabigaadi uu kaa magangalayba aniguna kaa magangalay wax walboo khayr ah oo nabigaadi ku weydiistaan waa ku weydiista wa anta almustacaan axadka la kaalmaystana waa adiga axadka la kaalmaysto almustacaanu waa anta axadka lama kaalmaysto ilaahay in khayrka nala karsiiyo oo wanaagga nala karsiiyo xumahana aan ka leexanno oon khayrka ku hagaagno axadka ummadda ay kaalmaysatee karsiiyee cawn iyo nasri ay ka helaan alla un wey wacalayka laa calaa hayrika dushaadana allow aday tahay wey albalaaqu gaadhsiin iyo muraadkii inaad gaadhsiiso calayka albalaaq muraadka aad leedahesan waxaad ku gaadhi kartaa waa ilaahay baryadiisi iyo awooddiisii inuu ku sakhiro walaa xawla walaa quwata ila biاllah rawaahu tirmid waqaala xadiiu xasanu hariib wadaadka muxaqiqana waa xadiid daciif uu leeyahay waxaa ka fiican inuu yidhaahdo sanadkiisu waa daciif maxaa yeelay lay bn abi sulaym baa ku jira sanadkiisa xadiidka sanadkii lay bn abi sulaym oo nin dacfi ku jiraah ayaa sanadkiisa ku jira laakiin xadiidku shawaahid dhowrah ayuu leeyahay oo ku sugan yahay waxaana kaaga filan lay bn abi sulaym axaadiistiisu bukhaari wuu xoojiyaa walidaalika xadiidka bukhaari wuxuu ku wariyaa baab dhintu guntay ayuu ku wariyay kitaabkiisa adab lmufradkeed ku soo marteen raqamka ah abaraani waa wariya bukhaari xaadiistuu ku keeno fi ladab almufradi agtiisa way ka ama saxiixa noqoto ama xasana noqoto ama qawiya ha noqotee isaga way ka sugan tahay walidaalika bukhaari aladab almufrad wuxuu ku yidhi saddex xadiid ayuu wuxuu ihi nadarun inta kale ka aamusa saddexdaa xadiid waxaan ka ahayn cinda albukhaari fi اladab اlmufrad agtiisa way ka sugan yihiin walidaalika abu muxamed addaarimi yaa ardaygiisii waraaqa isxaaq la odhan jiray baa maalin maalmaha ka mida wuxuu arkay isagoo haysta adab mufrad oo dhammaystiran wata cambur aan soo akhriyay sheekhii baa qaatay mudduu la maqnaa ardayga wuxuu yihi sheekhaygii bal ka warran kitaabkii adab mufrad ee bukhaari xadiis daciifa mu ku aragtay waxaan loo baahnayn oo celcelisoo xashwa ma ku aragtay wuxuu uhi yabni ina muxamad bna ismaaciil laa yaqra'u cala annaasi ila ma kana saxiixan cindahu waina dalika laa yunkaru calaa muxamed buu ku yidhi bukhaari sidiisuba haddaad aragta kitaab intuu qoro mad ku dul ka saxiix maxaa yle ummadda dul akhriyo bukhaari ilaa maa saxa cindahu awoodda intaa laeg inaad yeelatana bukhaari laguma qoonsado buui waa nin la yaqaane banaanka mar kitaabkana kitaab lamida maynaan arag waa daarim saaxib suna ninka iskale taqaanaan w xadiikan saab maxaan u leeyahay xadiidkan waa qawi ah oo saxiixa cinda albukhaari fi اladab اlmufrad saddexda xadiiu u yidhi fiihi nadarna kuma jiro waa daciif waxaa ka fiicnayd inaad tidhahdo waa isnaaduhu daciif shawaahidda haddii loo wareego xadiiu abi hurayra jiro macnahan ah ku yimid macnahan ku yimid cinda طabaraani fi اlأwsaط wاlkabiir wa fi اdducaa waxaa kaloo jira xadiiu caaئisha yaa asaguna jira oo macnahan uu ku yimid cinda axmed wbni maaja wbni xibbaan bisanadin صaxiix asagoo mawquufa oo ibn mascuudna waa jiraa oo uu ku ducaysan jiray xertiisana uu bari jiray ibnu mascuudna xadiidka marfuuca ah ayuu mawquuf ka dhigi jiray asagoo ka cabsanaya inuu wuxuun uu ka tago oo nabigu marka xadiidkiisa uu qabsado man kadaba calaya uu ku dhago gebagabo maxaynu u jeednaa xadiidka riwaayadan hadda aynu haynee tirmidi dacfi baa ku jira bina'an calaa ana leyt ibna abi sulaym inuu daciif yahay laakiin shawaahidiisa kale marka la eego sugan weeye saa darteed buu u taxsiiniyey asagoo og leyt ibna abi sulaym inuu tabar badnayn calaa ra'yihi bukhaari waa khilaafsan yahay ayuu marka taxsiiniyey bishawaahidda buu ku taxsiiniyey inuu xasan yahay baa raajix xadiidku ducadaasna lagu ducaysto wa can ibn mascuudin radi allahu tacaala can hore marka intan ku saabsan allahuma inii as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyuka moxamad sal slam wa acuudu bika min shari ma stacaada minhu nabiyuka muxamed sal ly slm fi saxiix muslim bay ku jirtaa min xadiidi hawbaan o min xadiidi caaisha intaa jumlada yarta ah iyadoo asalkeedu murama ma laha inta u badan hadde waxaaba soo harayso intaama ducada u xoog badnaa ilaah waxaan ku weydiista wixii khayra nabigu ku weydiista waxaan kaa magangalay wixii shari nabigu kaa magangalay intaa fi saxiix muslim bay ku jirtaa min xadiidi caaisha wa min xadiidi hawbaan wa can ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu kaana rasuul lahi sal lay slam cafan kaana min ducaai rasuuli illaah ducadii nebi maxamed waxaa ka mid ahaa allahuma innii as'aluka allo waxaan ku weydiistay muujibaati raxmatika naxariistaada waxyaabaha waajibiya ee keena muujibaad asbaabta cibaadooyinka acmaasha wanaagsan ee keena addoonkii la yimaada in loo naxariisto alla iwaafajo wey muujibaati raxmatika naxariistaada waxyaabaha waajibiye keena cibaado wanaagsan ikhlaas mutaabaco sidqi ilahay inuu camal khayra ku waafajiyo waxaa ka dhasha rabbi inuu ku naxariisto waxaan kaloo rabbi ku weydiista wacazaaima makfiratika cazaaima jamcu caiimatin jamcu caiima l waa alkhasla alatii yaczimha اrajul waa go-aanka wanaagsan eed qaata casime la yidhahdaa fi luqati اlcarab go-aanka wanaagsan eed qaadanayso ama ujeedooyinka wanaagsan eed leedahay baa casime la hadda laakiin waxaa laga wadaa ilaah waxaan ku weydiistay waxyaabaha dembidhaafkaada waajibiya tii horey la mid tahay muujibaati waxaan ku weydiistay waxyaabaha naxariista keene ee waajibiya tanna waa maxay waxaan kaloo weydiistay wacazaaima makhfiratika dembidhaafka wixii waajibiya allowgii waafaji wey acmaasha iyo khayraadka keena in laii dembi dhaafo allow ii sahl wey iyadna waxaan kaloo ku weydiistay wsalaamata min kulli imin inaan ka nabadgala dembi kasta aan ka nabadgalaan ku weydiistay wsalaamata min kulli imin fi bacdi اriwaayaat wاlcismata min kulli imin waxaan kaloo ku weydiista wlhaniimata ka faa'idaysi baan ku weydiista ka faa'idayso min kulli birin wanaag kasta iyo samo kasta wixii wanaaga adduunka yaalle aakhare wax lagu helaayo oo dhanba inaan lug gashado oon gacan la galo oon ka faa'idaysta alla waafaji haddii sadaqa ay tahay hadday eh, dadku wanaag la fara yahay haddii xumo ummadda laga reebo tahay diinbarasho haday tahay hadday salaad tahay intaasoo noocoo cibaadaha rabbi loogu dhawaaday mid walba ka faa'idaysa alla u wاlfawza biاljannati jannoo lagu guulaysta allow ku weydiistay wاlnajaata min الnaari iyo cadaabkaadu laga badbaaday rawahu اlxaakim abu cabdilah wa qaala xadiiثu صaxiixu calى sharطi muslim sidaasuu yidhi sanadka xadiidka waxaa ku jira wadaadka hoostu waa daciif buu ku leeyahay sanadka waxaa ku jira khalaf ibnu khaliifa nin la yidhaahdo sanadka xaakim khalaf ibnu khaliifa nin la yidhaahdo oo sayi lxifdi ah oo dahabi u yidhi waa saduuq xaafidkan u yidhahda waa saduuqun ikhtalata fi laakhir waxaa lagu haystana u daranna saxaabi la odhan jiray camnu xurayf oo muta'akhir ahaa geeridiisu ayuu sheegtay inuu soo gaadho waa arkay oo la kulmay isagoo taabici xataa aan ahayn siday wadaaddo badan rajaxaayaan marka xooguhaasaa lagu haystaa ariiq labaadoo xilooyinkaasu marka xadiidku uu qabaa saa darteed wadaadku uu daciifiyey sida raajixana inuu xadiidku sugan yahay baa xoog badan maxaa yeelay shawaahid buu leeyahay shawaahiddiis waxaa ka mid ah xadiiu shadaad ibnu aws aaqafi xadiiu shadaad ibnu aws athaqafi cinda aلطabrani fi اlkabiir wa fi اdducaa allahuma inii asaluka ahabaata fi اlmri wاlcaziimata clى اlrushdi waasأaluka muujibaati raxmatika wacazaa'im makfiratik yuu lafdigiisu xadiikaasi shadaad ibn aws waana xadii xoog badan min xayu sanad kanuuna umraati kacaaya waxaa kaloo yimid xadiiu anas cinda abaraani fi اlkabiir bisanadi daciif waxaa kaloo laga wariyay xadiika ibn mascuud mawquufan waxaa kaloo eh, abwaabta ku yimid baabka ku yimid xadiiu abi hurayra axaadiis fara badan baa ku timaada oo keenaysa xadiidku inuu sugan yahay marka waa saxiixun ama xasanun bishawaahidihi alimaamu nawowi munaasabada baabkii dhanaa kitaabu dacwa wuxuu ku khatimay xadiid keenaya ducooyinka la wado iyo cibaadadka la wado oo dhan maxay u dhintaan inaad janno ku guulaysato naarna aad ka badbaado kulu nafsin daa'iqat اlmowt wainama tuwafawna ujuurakum ywma اlqiyaama faman zuxziha can الnaari waudkhila اljannata faqad faaz waa intaa un wey kii nabiga ku yidhi nabi allow addoonkii wadaadkii ansaariga ah ee mucaadi asagoo isqabteen n duca badan aqoonin nabig wuxuu hi markaad tukato maxaad ku ducaysataa wuxuu nabi allow salaadaan kadibna ilaahay naar baan ka magangalaa jannana waan weydiistaa ducadan badanee macaad akhriyo aduguna aad akhrido anu ma aqaanuu yidhi laa dandanataka walaa dandanata mucaad laakiin anugu markaan ilaahay hor istaago jannana waan weydiistaa naarna waan ka magangalaa nabi wuxuu hi xawlaha nudandin aniga mucaad waxaan wadnoo dhan waxay ku dul wareegayaan ilaahu jannana sii naarna naga badbaadi ducada dheeradii kitaabku sheekhu sawd wuxuu ku gebagabeeyey wاlfawza biاljannati wاlnajaata min الnaar waa intay marka duca iyo cibaada u dhimatay intaa un wey meeshaa hore wsalaamata min kuli imin baxi fiqhi oo caqadi ah ku jira cinda ahli اlcilm ilaah waxaan ku weydiistay inaan ka nabadgalo dembi kasta macnaheedu waxaa weeye adoonku intuu adduunka joogo inuusan wax dembigaba ku dhicin way dhici kartaaba ka soo baxaay cismaa ka soo boodaysa cisma wixii la odhan jiray ambiyada iyo malaa'igta ayaa cismo iskale oo dembi ka dhowridii ka ilaalin iska leh wujuuban dunuubta qaarkeed baynu u jeednaa wixii kale malaa'igtu marka laga soo reeba ambiyada iyadoo baxi karaa ku jira laakiin inteenna kale dembiga inaan derdero oon ku badanoon dhex boodnana way dhacdaa inaan yaraysanana way dhacdaa laakiin ma dhici karta addoon aan nabi iyo rasuul midna ahayn in ilaahay uu ka dhowro ka ilaaliyo dunuubta marka alcismatu waa waajibaة lلrusul واlأnbiya واlmalaa'ika jaaئizaة fi xaqi اlmuminiin fii xaqi hayrihi mudaadaha sidaa ku tagay xadiidkan ay deliishadeen oo maxaa u deliishateen haddaysan bannaanayn dembiga in laga nabadgeli karo oo shay bannaanoo jaa'isa caqlan wa sharcan uusan ahayn in lagu baryaa ilaahay laga baryaa ma bannaanaateen baxdigaasna baxi jiro wey ayb wadaadana waxay dhaheen abadan waa duco khaldan xadiidkana waa daciifiyeen laakiin xadiidku shawaahid fara badan iyo duruq badan buu leeyahay ducooyinka ha la badiyo adducaa huwa alcibaada adducaau mukhu lcibaada adducaau ashrafu lcibaada xadiis kalaasona ku yimid ducada iyo baryada alla badiyo wax ka qiimo badan ma jiro addoonnimaa ku jirta iyo ilaahoo lagu xidhnaayo subxaanahu wa tacaala baabu fadli ducaai bidahri lhayb wuxuu baab yahay baryada laysu duceeyo iyadoo la kala maqan yahay fadligay leedahay bidahri lhayb oo halkaa oo kaa maqan baad u ducaynaysa muslimiin aan kula joogin baad u kuwa mootanoo waa hore dhintaad u ducaynaysa waa ducada ducooyinka ugu qiimo badan bay ku jirta qaala allahu tabaaraka wa tacaala wاladiina jaauu min bacdihim kuwii yimid ansaarihi muhaajiruun markay gadaashood kuwii yimid ee taabiciinta ahaa iyo inta la halmaashaba yaquuluuna waxay yidhaahdaan rabbana kfir lana allow annaga noo dhaaf waliikhwaanina walaalahanana allow u dhaaf alladiina kuwaasu sabaquuna nooga hormaray biliimaani iimaanka nooga horreeyey walaalihii muslimiinta inaga horeeyey ansaariya muhaajiriin alla u dembi dhaaf bay yidhaahdaan annagana noo dhaaf iyagana u dhaaf ilaah wuxuu ku ammaanay dadkaa yimid bacda almuhaajiriina walansaar yimid ilaah wuxuu ku ammaanayaa in walaalahood ay xusuustaanoo dembidhaaf rabbi u weydiiyaan marka walaalkaa oo kaa maqan ama kaa horeeyay inaad u ducayso waa shay ammaanan fii kitaabillaah ilaahina addoonka la yimaado uu jeclaanaya aayadda ka muuqata saasuu marka imaamku u keenay aayadda wa qaala tacala rabbi wuxuu yidhi nabigiisu ku yidhi wاstakfir lidambika walilmumina wاlmuminaat faclam annahu laa ilaaha ila اllah wاstakfir lidambika walilmumina wاlmuminaat saddex xaalaa meesha la daba dhigo mid xagga allay ku saabsan tahay midna nabigay ku saabsan tahay midna muslimiintay ku saabsan tahay nabi maxamed oo saddex xaalaan ku leenaha la yidhi faclam annahu laa ilaaha ila اllah horta towxiid ha lagaa helo rabbigaa inuu keligii yahay keligii cibaado muto axad kale uusan xaqugu lahayn cibaado ogow faclam marka waa xaalu nabiyi maca allahi subxaanahu wa tacaala adiga marka lagu soo noqdo wastakfir lidembika dembigaada dembidhaaf rabbi ka weydiisto allow ii dhaafdheh isku soo laaba adug xagga muslimiinta laguu soo diray soo ma aha wastakfir walilmuminiina wlmuminaat muminiinta dhintay ee kaa horreeyey ille kuwa nabi maxamed rumeeye oo dhintay baa yaa badnaa kuwa shiiday kuwa tii alla ku timid muslimiin ka horreeyey reer banu israa'iila qoomka nebiyullaahi ciisa muusa ilaa abuna aadam meeqaa muminiin ka horraysa wastakfir dembika walilmuminiin muminiin dembidhaaf aygana ah alle u weyddiiye muminaadkana sidoo gabdhihii muminaadka ahaa idan maxalushaahidku walilmuminiina walmuminaadkaas weeye ambiyada haddii la faray oo nabi maxamed la faray walaalaha muslimiinta ah ee adduunka waagii la abuuray ilaa yomina taagn loo duceeyo dembinaafna rabbi loo weydiiyo taasi marka qiimaheed iyo qaayahay leedahay sharcigeenna ay aayadduna ku tusaysaa wa qaala tacaala ikhbaana ibraahim wuxuu kaloo yidhi ilaahay asagoo ibraahim ka warramaya nabiyulahi ibraahim calayh isalaatu wasalaam rabbana kfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina yowma yaquumu lxisaab ilaahu ii aniga dembigayga ii waliwaalidaya labadii dhasheen u dhaaf waliwaalidaya markaasi waa intaysan u cadaanin nebiyulaahi ibraahim aabihi aazar inuu gaalnimada ku madax tiirinayo falama tabayana lahu annahu caduwun lilaahi tabara'a minhu intaysan soo degin weeye ee ilaahay ka hadlay wamaa kaana istikfaaru ibraahima liaabiihi ila can mawcidati wacadaha iyaah sidaas wey waa haddii ladhaha aazar waa waalidkii dhalay ee dhabta ahaa ibraahim ee adeerkiina ma aha axad kalena ma sida sawaabkana aazar waa aabbihii waxyaaba kale la sheego waxba kama jiraan idan walilmuminiin maxaa yeelay waalidku intuu nool yahay intuu nool yahay gaalba ha ahaada ilah u dambi dhaaf waad odhan kartaa ilaah u dembi dhaaf maxaa yeele haddii loo dembi dhaaf maxaa ka laasimaya inuu islaamo walidaalika nabigu waxaa ka sugan kufaaru quraysh markay dileen ay nafta u keeneen ay kabtuureen nabiga dakhreen ay ka dhiijiyeen ciyaal macmalo daba dhigeen allahuma akfir liqowmi fa innahum laa yaclamuun reer daa'if markay dhibaatayen sidoo kaleu yidhi allahuma akfir liqowmi lan almakfiratu lilkaafiri tastalzimu alislaama wاtawbata min alkufr waa intuu nool yahay midda lagu gaalooba waa tee midda lagu gaaloobi ilaah hebel u dambi dhaf haddaad tiraad ku gaalooba waa tuma waa markii gaalku uu dhinto isagoo dhintay ood hubta inuu gaalnimo ku dhintay aad dembi dhaaf u weydiiso ilaahay iyo naxariis adaa ku gaaloobaya maxay waa masala maqطuuca fi الشhariica ma kaana lلnabiy wاladiina aamanuu an ystagfiruu lilmushrikiin walow kaanuu ulii qurba min bacdi ma tabayan lahum anahum asxaabu اljaxiim iska ilaaliya wey hawsha ayada ah waa masala mujmaca calayha diin اlmuslimiina way qadiima wa xadiiثan warka baryahan dambe la wadwado ree sacuud wadaaddo jooga iyo ree masarna ay wadwadaan diin la'aan weeye morada islaamkaad kaga baxaysaan iska ilaaliya gaalku intuu nool yahay waxaa doonta ugu ducee ilaahw diinka soo geli dheh khayrka waafaji dheh ilaahayow u dembe dhaaf xataa adoo ka wada ilaahw uu la yimaado asbaab loogu dembe dhaafo islaamnimadu kow ka tahay laakiin mar haduu jiito oo jaqaafiyo oo uu aado iska ilaali alla u naxariista iyo alla u naxariisa dhaafiyo xeraada kaga baxaysa yowma yaquumu lxisaab maalinka xisaabtay istaagtee ilaa allaha boqorka uunkiisa uu kala xisaabinayo dadkana la kala abaal marinayo wa can abidarda idan muminiintii baa lagu ammaanay in walaalahooda ay dembidhaaf rabbe u weydiiyaan nebi maxamed baa la faray muminiinta ka maqan iyo kuwa la joogaba dembidhaaf rabbe u weydiiyo ibraahim calayhi salaatu wasalaam ayaa laga soo guuriyey inuu muslimiinta dembidhaaf rabbe u weydiin jiray walidaalika bacdu salaf markii xaajiyii muraad adag uu qabsado xaggana ay rabaan ducada in laga aqbalo waxay ka hormarin jireen inay muslimiinta u duceeyaan muslimiintaay ducada ku bilaabayaan ilaahu muslimiinta u dembidhaaf ilaahu hebel barakee markuu ruuxa u duceeyey kadib yuu ducada bilaabahaya maxaa yeeley waxay keeni doontaa haddii aad ruux muslima u ducayso kaa maqan malag baa halkan soo istaagahaya oo aamiinku dhihi adiga kula soo istaagi maayo adiga aamiin kugu dhihi maayo laakiin bilowda inaad ruux kaloo muslim u ducayso aamiin buu ku leeyahay aduguna kale helba kudhi uu kuu ducayn ilaahay idamkii lagaa aqbal intaad walaalkaa ugu ducaysay in lamadana allah ku siiyuu leeyahay malaga mar gacmaha taagay aamiinta bilaabay yuu rabaa inuu raacsado axadusl saasay samayn jireen wuxuu bilaabaya inuu muslimiin u duceeyo maqan kadibna tiisuu raacsanaya malgu marka intoo dhan waa inu israacay marka aaminta wadaadkii basoo u dhahaya waa inuu aamin ii dhaho waa macsuum aamin hadduu kuu dhaho ducada la aqbalay laynkaa martay bacdusalaf baa sidaa samayn jiray wa can abidarda radi allahu tacaala canhu anahu samica rasuula allah rasuulka ilahi baa maqlo yaquulu leh maa min cabdin muslimin shardi weeye addoon muwaxidoo muslima ma jiro yadcuu u baryahaya liakhiihi walaalkii bidahri اlghayb cala dahri اlghayb walaalkii oo maqan weeye daaruqayb waa halkaa oo kaa maqan oon xaadir inon kula joogin u duceeye ma jiro ilaa qaala almalaku malagii ilaahayee maqlaya wuxuu odhanayaa walaka bimilin aduguna intoo kala kuu ahaatay intaad ugu ducaysa walakaadii kaa maqnaa aduguna alla ku sii malagu odhanaya rawahu muslim wa canhu can abidarda ana rasuula اllahi sal ly slam kaana yaquul nabigu wuxuu odhan jiray dacwat اlmar'i almuslimi ruuxa muslimka ah baryadiisu uu u baryo liakhiihi walaalkiisa muslimka ahaa bidahri اlghaybi maqnaasho dhabarkeed isagoo ka maqan u baryo mustajaabatu ilahay wuu aqbalaa waa la ajiibaa ma soo noqoto maxaa yeelay nabi allow cinda ra'sihi madaxiisa waxaa taagan markaad leedahay ilaahw hebel u dambidhaaf dhaaf ilaahu muraadkiisa sahal ilaahu u kaalmee allaw dhibka ka qaad ilaahu caafimaad degdegoo lama filana sii ilaahu diinka ku sug ilaahu dhowrow ilaali walaalkaa u kaa maqmo ducaynaysa cinda ra'sihi daaciga ducaynaya madaxiisa agtiisa waxaa taagan malakun malak muwakalun loo tala saartay ducadaasi inuu ka qayb qaato aamin u yidhaahdo kulamaa dacaa liakhiihi mar walbo walaalkii uu ugu duceeyo bikhayrin wanaag iyo same qaala almalaku lmuwakalu bihi malagii loo wakaashay adiga lagu wakaashay ama raqiib iyo catidaye qorayey katabada ahaa ama mala kaloo xaafadada ku jira ah aamiin buu odhanaya allow kaa aqbal weeye aamiin walaka bimilin aduguna waxaa kuu ahaaday waxaad ugu ducaysa walaalkaa wax la ah rawaahu muslim baabun fi masaaila min adducaa wuxuu baab yahay masaa'il ku saabsan ducada ducada masaa'il ku saabsan shuruuddii ducada lagu aqbalayay buu qaybo ka midoo ah axaadiisteedii buu tilmaamaya imaamku iyo ruuxii wanaag ku sameeya sidii aad ugu ixsaanfari lahayd nin ku yidhi hebelow maalin dhowado jumcada intaan ku xusuustay baan aad kuugu duceeyey haddii jazaaka allahu khayran abaal baa lagu galay wa can usaamata bna zayd radi allahu tacaala can qaala qaala rasul sal slm man sunica ilayhi macruuf ninkii wanaag iyo ixsaan loo galo oo faqaala ku yidha lifaacilihi ninkii ixsaankaa sameeye ku yidhaahda jazaaka allaahu khayran ilaahay khayr ha kugu abaalmariyo faqad ablaqa ninkaa waa ku xeel dheeraaday fi hanay abaalgudki si fiican buu u abaalguday wey iyo ammaanta ra'aahu tirmid qaala xadiiun xasanun saxiix wanaag baa laguu sameeyey waa laguu ixsaanfalay haddaad ruuxu tidhaahdo allah kugu wareejiyeye khayr badan allaha ku siiyo waxaad la hadhay oo amaana ama abaalguda ma jiro wey haddaan gacanta wax ka dhiibo ama aan afka wax ka sheego waa masalo kale laakiin waxaa weeye hadda meesha waxaa taalla anugu abaalkaada ma gudi kare alla abuuray ee dartii iigu ixsaanfashay allaha ku ixsaanfalo yacni nin ilaahay lagu wareejiyo hadda ilaahay iyo adiga yaa ruuxan u dhaama allah jazaaka khayran waxaa weye macnaheedu anugu waxba kuma tari karo abaalkaad ii geshana ma gudi karee ilaahay ha kuu abaalgudo macnahaasaa meesha ku jiro aad u qiimo badan saasuu nabigu u leeyahay faqad ablaqa wuu ku xildheeraaday fi hanay ammaanta rawaahu tirmidi wa qaala xadiiun xasanu saxiix wa can jaabir radi allahu tacaala can masalada kooban maxay ninkii loo duceeyo ila masaa'il min adducaa ninkii loo duceeyo ee wanaaggaa loo sheego walaalkii jazaaka allah khayran ha yidhaahdo jazaaka allahu khayran ruuxa lagu yidhahdo ixsaanka kuu falayna waa duco wanaagsan oo duco ka qiimo badan aysan jirin وcan jaabir radi allahu tacala canhu qaal qaala rasul اlah sal lay slam laa tadcuu calى anfusikum naftiinna ha habaarina wax kaa dhaco kugu dhacaa ugu xun baa layidhi adugu ha isdilin habaar kaa dhaca oo kugu dhaca kugu daran laa tadcuu calى anfusikum naftiinna ha habaarina buu nabiga calayh الsalaat wasalaam walaa tadcuu calى أwlaadikum ubadkiinnana markaad cadhootaan ha habaarina walaa tadcuu calى amwaalikum geeliinina hantidiinna ha habaarina dukaankii xooguu yar baad ku turanturootay kadankii ha habaarin bal kuu dha gubo ilaa idankii maxaad ka faa'iidi soomaali waa taqaana qolyi habaarku carabku ka saaraya baa iska jira gaadhiga albaabkiisi baa qaban gaadhigii buu habaaraya asagoo kululbuu soo geli asagiibuu habaaraya dad noocaasaa jira xaruurta bay habaarayaan walaa tadcu calaa amwaalikum hantidiinna ha abaarina laa tuwaafiqu lianlaa tuwaafiquu kay laa tuwaafiquu saydan oogu beegmin min allahi ilaahay xaggiisa saacatan xilli yus'alu fiiha la weydiisa caطaan ay mucطan wax bixin la weydiisto oo fayastajiiba iyo fayastajiibu labada waa la akhriyaa kulba waxay ku xidhan tahay meeshaad dhigto jawaab nahyi haddaad ka dhigtana waad kordhaba hadii kalena waad goda dhib oo fayastajiiba lakum markaa rabbi idinka aqbalo muxuu nabigu u leeyaha naftiinna ha habaarina oo xoolihiinna yaan la habaarin oo ubadkiinna iyo ahalkiinna ha habaarina maxaa yeelay saacatulijaabaa jirta oo ilaahay wanaag la weyddiisto la aqbalo xilliga hadaad ku beeganto ood awlaaddaadii ubadkaadii iyo isku soo noqoto malaa'igtu aamiin bay kuu dhiwaan la aqbali adaa isdile marka adaa isdilay rawaahu muslim walidalika fii saxiix muslim iyo axmed iyo abu dawud anaga ku maray laa tadcuu calaa anfusikum ila bikhayr naftiinna waxaan wanaag ka ahayn ha ku sheegina faina almalaa'ikata yu'minuuna calaa maa taquuluun malaa'igtu wixii idinku aad ku hadasheen ku ducaystaan bay aamiin idin dhihi adu haddaad is habaarto aamiin haddaad isu ducayso aamiin carruurtii baad habaartay aamiin xoolihii baad eber ka dhigtay aamiin marka idinku hasbaabi'in marka wax kaa dhaco kugu dhaca oo kugu daran wey وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء وإن صومر حديثك إلى لaba goor ka badan inu soo maraan u malaynaya أqرب ma yakuun الcabdu min rabbihi xilliga addoonku alle uu ugu dhow yahay addoommadu xilligay ilaahay ugu dhow yihiin waxaa weeye addoonku rabbi ogu dhowaaho saajidun xilliguu sujuudsan yahay markaad sujuudsan tahay baad rabbi ogu dhowdahay haddaad rabbi u dhowaato maxaa lagaa rabaa faaktiru ducaa ducadaad badiya faqaminun an yustajaaba lakum baad soo martay ilaahay wuxuu mudan yahay ama aad halis u tihiin ood sigaysaan in laydinka aqbalo ducada xilligaas marka ducada ha la sujuuda ducada ha lagu badiyo muttafaqun calayh ducada la badinhayana waa markaad adigu iskaa u tukanayso weeye ee salaad madax banaan aad tukanaysa ama farad ha noqoto ama sunna ha noqoto keliga aad tahay hadii aad muslimiin tujinayso sujuuddaada iyo rukuucdaada iyo ictidaalkaada iyo qiraa'adaada waa inay isku dhow yihiin intaad qiyaamkii yarayso ood rukuucdi fududayso oo itidaalki samiic allahu fududayso haddana sujuudda ha nagu daahinin laba ogolo waa mukhaalafa lisunna ragga annaga samboorka qabana way u daran tahay kuwa madax xanuunka qabana malagood baaba galay laakiin markaad adugu keligaa tukan ama aad sunnaysan intaad doonto sujuudsano haddaad doonto aan kaaga tagno masaajidka adoo sujuudsan rawaahu muslim wacanhu can abi hurayra radi allahu tacaala canhu ana rasul la sal slam qaal yustajaabu liaxadikum shuruudii ducada lagu aqbalaya baa bilaabatay yustajaabu laxadikum maa lam yacjal yustajaabu liaxadikum midkiin waa laga ajiibaa ducada waa laga maqlaa waa la yeelaa waa laga aqbalaa maa lam yacjal hadduusan degdegin duco kastoo ilaahay aad ka barido wax walbood rabbi weydiisato waa lagaa yeeli waa laga aqbali haddaadan adugu degdegin nabi allow degdeg ugu asida yaquulu wuxuus odhanhayaa kii ducaysanayay qad dacawtu rabbi rabbigay in badan baan bariyey falam ystajib lii igama aqbalin markaa dee ducadanba ku noqon maayo sanad dhan baa ilaahay marka aminkana wax ma hayo hawshaa khataro ducadu afar shardi ayaa lagu aqbalaa shuruud waxaa laga eegayaa daaciga ninka ilaahay baryadaad ka fiirin shayna shuruudna waxaa laga eegayaa waxaad rabbi ka baryay sida weydiisanayso aadaab iyo kalkaalayaalka ee baarima u noqdo ducada in la aqbalana iyaguna way jiraan shuruudda aan ku hormarno shardiga koobaad addoonka ilaahay baryahaya waxaa shardi ah inuu aaminsan yahay ilaahay keligii inuu wax taro waxna gooyo dhib iyo dheef asagu hayo maamulka uu gacantiisa ku jiro dir iyo deynba asagu u leeyahay halka haddaad shirki ka gasho duca ka socon mayso waa inuu addoonku uu yahay axad aaminsan ilaahay keligii baa maamulka iska leh biyadihi maqaadiiru kulli shay umuuro dhan asagay u laabanaysaa ictiqaadkaa saxiixa waa in qalbigaada ku jiro waxaad rabbi weydiisanaysana ilaahay keligii unbaa tari kara aad aaminsan tahay qodobka labaad shardiga labaad niyadaadu waa inay xaadir tahay qalbi jooga niyo joogta waa inaa ilaahay ku barido adoo iska hamaamsanhaya oo suuqi jira oo xawilan oo gaar iska sheekaynaya haddaad gacmahana taagto maa yanfa maa yasiir lama aqbalayo ducada qalbi kaafiloo laahi ah ka soo gudubtay haddaysan iyadu dembi noqonin lagaa dhagaysan maayo niyadu waa inay joogto niyo xaadir ah oo shayga rabbi aad weydisaan indhaha ku taagayso qalbigan aad ku duubtay laynku waa inuu saxan yahay nadwaagu haduu dhumo hee oo khadku uu of noqdo ducadaa ma soconin maxaa lagaama dhegaysa inaad fahanteen baailata waxaan u jeedo shardiga saddexaad ninka ducaysanaya waa inuu xaaraan cuno ahay xalaal quuta waa inuu yahay nin xalaal quuta oo ribo khayaano kishi bakti iyo bayn laaluush idabdaroo dhan sidii loo helaa baa la rabaa haata soo ma dhaafto xageyn dhaafi waa idin garatay ilata waxaan u jeednay arbiciinkaad ku marteen xaaraan quuto inaan waxba laga yeelayn ictiqaad wanaagsan waa inaad leedahay niyadaada waa inay xaadir tahay markaad rabbi baryayso saddex waa inaad tahay xalaal quute xaaraanka dheeraada ah warka miyaynu qodob shardiga saddexaad ee afraad ee u dambeeya adiga lagaa raba daaciga waa xadiidku ku sheegay oo ah caqiido wanaagsan qalbi xaadiroo jooga aduu xalaal quuta haddana ducadii waa inaad rakaadiso ku celceliso aadan quusanin oodan degdegin in badan baan reerberyo saan gacma u taagahay murqaaba i galae bes iga dhaha aadan dhihin culammadu waxay sheegeen nabiyulaahi zakariya markuu rabbi weyddiistay in uu siiyo wiil dhaxla fahab lii min ladunka waliyan yariunii wayariu min aali yacquub wajcalhu rabbi radiyan iyo xilligii ducada laga aqbalay la siiyey wiilkii ahaahee yaxye afartan sana udhaxaysa afartan sano intaa uun sugahayay ducadana waa waday idikuma afartan sanaad sugaysaan ducada laba sana mi xataa bil ma wadaysid soomaali waa naqaanaa bil ma wada hayaan nabiyulaahi muusa calayh الsalaaة wasalaam iyo nabiyulaahi haaruun markay habaareen fircoon iyo howlihiisii rabbana dims calaa amwaalihim washdud calaa quluubihim ducadaa iyo habaarkay gaalka habaareen iyo xilligii la aqbalay afartan sana udhaxaysay qaala qad ujiibat dacwatukumaa iyo ducadaas afartan sana udhaxaysay afartan sanoo fircoon adduunka sii maamulay asagoo la habaaray nabi muuse iyo ibraahim haaruuna laga aqbalay afartan sana adduunka sugaysaan muwaraq ijli ninkii zaahidka ee caabidka ee saalixa wuxuu yidhi duaan ilaahay labaatan sano ka baryaa jiro welina ma helin buui waana daba taagnaanhaya labaatan sano shay ilaahay aan weyddiisto ayaa jira buui aminkan aan ku xagila ahay laakiin intaan noolahay waan wada hayaa buui in ardaygiisaa la weyddiiyey muxuu ahaabaa yidhi sheekhu wuxuu intaa labaatan sana daba taagnaa aan weli laga dhagaysan wuxuu ilaahay ka bari jiray ilaahayow igu ilhaami oo iwaafaji inaan ka leexdo oon ka beegsado waxaan anfacaynin daba istaaggii min xusni islaami اlmari tarkuhu maa laa yacnii waxaan dantayda ahayn inaanan ku mashquulin allow iga badbaadi inaan ku mashquulin allow iga badbaadi intaasuu ilah wuxuu ka baryayay labaatan sano isagoon laga yeelinna wuu ku dhintay si u sii waday dulqaadkaasaa rabaa gegsigaa ilahay muxoog baad ku leedahay markaad leedahay ilahay waan beryo waan bariyey oo wiga aqbali waaye macneedu waxaa weeye inaad ilaahay abaal ergisataad iska dhigaysaa ducadii aad ducaysanaysay waxaad ka dhigaysaa ilahay inay dan u ahayd ood abaal ergisatay ood leedahay hadduu iga yeeli waaya anna haddee qoshigiisa macnahaasaa meesha ku jira aad u foolxun miyaad fahanteen addoonku waa inuusan quusanin waa cibaado marnaba ku khasaari maysid wad afartaa shadi maxaa loo shardiyaa afartaa shadi waxaa laga rabaa ninka ducaysanaya caqiido wanaagsan niyo xaadiroo joogto markuu ducaysanayo xalaal quudasho xaaraanka dheeraad afar he cadam alqunuuti walya'si inaadan quusanin oodan ducada ka daalin oodan degdegin afartaa ninka ducaysanaya laga rabaa hal shay oo shardiga shanaad ana ilaahay ka barya loo shardiyaa waxaad ilaahay weydiisanayso waa inuu yahay wax bannaan wax bannaan waa inuu yahay ilaah waxaan kaa baryahayaa baad tidhi abujahal inaad janno geyso miyaa laga dhagaysan abujahal ilaahw jannee baad tidhi ma laga dhagaysanayaa culamaa ulmuslimiin waxay dhan waad ku gaaloobaysaaba adaa ku naargeli ma runtood ba ma soo sax runtood wey sax weeye shaygu waa inuu bannaan yahay waxaa tii ilah waxaan kaa baryahayaa hilibka noo dhexeeya ree hebel ilaahu noo kala go qaraabagoysnimo lagaa dhagaysan maayo idabdaro iyo qatiicaturaxim dembi waa inaan rabbi aadan weydiisanin shay bannaan waa inuu yahay an yakuuna almadcuwu bihi aw ilmadcuwu fiihi jaa'izan shay bannaan ilahay inaad weydiisato adaguna afartaa shardi helo meeqa shardi wey shantaa shardi baa ducada loo shardhiyaa ducada weydo baarimahaada ma dhaafaysa iyo baalkaada waxaa jira waxyaaba ayaguna baalo kalkaala oo bari gantaala ducada oon shardi ahayn culammada qaarkoodna shuruuddayba ku daran qaybo ka mida ah. axaadiis tilmaamaysa inay shardi tahayna waynu soo marray kow waxaa ka ah sadaqa inaad bixiso intaadan ducada aadan bilaabin idan muraadkaad aadan bandhigin meelaha masaakiinta taagan adiga rabbigaabaa is-oge xoogow u dhiib xoogow sadaqa ah waxaad awoodo biniyad ilahay inuu ducada kaa aqbalo labo waad weyse qaadanaysa ragcatayn baad tukan salaatulxaaja ah qibladaad u sii jeedsan waa afar shardiafar isdaba taagan kadibna markaad dhammayso alxamdu lilaahi baad ku bilaabi ilaahay baad ammaani waad faalla ammaan nabigaad ku sallii kadib waad ducaysanaysa qiibladan waad usii jeedsan sadaqad yarood hormariso salaatulxaajood tukato alla ammaanidood ka hormariso nabigood ku sallido kadibna aad ducaysato adoo qiblada usii jeeda intaas oo baarimo ah iyo shantii shardi haddii lagaa helo biidn illaahi tacaala ducadaa kugu soo noqon mayso haddii iyada aad heli weydana qaab kale ayaa ducadii loo ajiibayaa axaadiistana caddayn doonta qur-aanku waa soo maray udcuunii astajib lakum baa ilaah yidhi ujiibu dacwat اdaaci idaa dacayni waa la yidhi bal iyaahu tadcuun fayakshifu maa tadcuuna ilayhi inshaa wtansawna maa tushrikuun axaadiitan soo socda waxay fasirahayaan aayadaha qur-aanka ah duco kastoo addoonku ilaahay uu ka baryo afartii shantii shardigan sheegana laga helo ilaahay waa aqbalaa waa ajiibaa laakiin qaabka loo ajiibaa kala duwan adugu aqoonyaradaada diineed haddaad wixiiba heli weyda aad doonaysa ha u qaadanin ducada inaan lagaa ajiibin waxaa tii ilaahu imra'a saalixa oon adduunka ku nasto ilaahu isii oo wehel ii noqoto haddaad wadaaddeeda heli weydo oo adoo helinba aad qalaf tidhaad ha u qaadan ducadii inaan lagaa aqbalin waa lagaa ajiibay qaab loo ajiiboo kalaa jira maalaweyd baa ninaan saaxiibanahay wuxuu igu hadda goorsa idima sheegin haweenku culays baad idinku hayaan culays baad idinku haya waa idiin sheegay la'aantoodna waxba uusan soconayn wuu joogaa cashirku fadhiyahan umaynaya wadaadki way maqlahayaa laakiin waxba ku farfiiqi maaye almuhim hawshaasi hawshaasi waxaa weeye qaababka ducooyinka loo ajiibaa fara wixii aad ilaahay ka cayimatay un haddaad heli weydo adduun ku heli weydo ha u qaadanin hee inaan ducadii laga aqbalin nabigu wuxuu inoo sheegay addoonka muslimka wax walboo rabbi uu weydiisto shuruudda afartaa ama shantaa laga helay rabbi waa aqbalaa waana ajiibaa laakiin qaabkee u ajiibaa afar qaab kow ilaahay inuu wixii qudhigiisa ku siiyo sidii nabilaahi zakariya loo siiyey sidii muuse iyo haaruun loo siiyey sidii ibraahim looga aqbalay sidii nabiga looga aqbalay shaygii qudhigiisa lagu siiyo wayna dhacdaa waxaa kaloo loo ajiibaa aduu addoon baa tahay ma taqaan islaam baa hadda kuu daran laakiin rabbi wuxuu og yahay balaayo ka weyn inay kugu soo socoto rabbi wuxuu og yahay islaamtan wax kaaga khayr badan inuu jiro shayga adugu aad codsata intii lagaa leexiyo yaa baryadaada iyo tuugmadaadii sababkeed yaa balaayo lagaaga leexinaya kugu soo socotay balaayo kugu fahabsan lahaydoo aduu islaam baabaad sheegaysa lafaha adaba qaadan lahayd baa badbaadinaya in lafaadu badbaadaan iyo inaad wadaad hesho waxay noqon baan war loo haynin tee daran shaygu qudhigiisa in lagu siiyo in balaayo soo socota lagaaga xijaabo ducadiiyo baryadii in laguu kaydiyo aakharo aad u baxsato diiwaanka laguu gelinaya ayadoo tii ka ajir badan oo waxaad doonaysa ka weyn bad aakharo u baxsan iyo in lagugu dambi dhaafo afartaa qaabbaa loo aqbalaa dembi weynood ka toobad keeni weyday baa ducada maanta aad ilaahay ducaysateed bariday eed ilmaysay eed isdahaambihisay eed la kurbootay baa dembiga lagu dhaafaya diiwaanka aakharaa laguu gelinayaa maalinaad maanta ka baahi badanta u baxsan doontaa balaayo soo socotay baa lagaaga xijaabaya ama qudhigeeda farta lagaa saaraya afartaa qaab ducada loo aqbalaa adu marka hamoodinuun hee haddii wadaadiba laguu dhiibi waaye in ducadeed laga aqbalay hamoodin in ducadeedba laga aqbali waayo xadiiku marka intaasu ka sheekaynaya wa fii riwaayatin limuslimin riwaayada muslim uu leeyahay waxaa ku timid laa yazaalu ka zuuli maayo yustajaabu lilcabdi arrinku ka zuuli maayo yustajaabu lilcabdi in addoonka laga aqbalayo ducada maa lam yadcu hadduusan ku ducaysanin biimin dembi aw qaiicati raximin ama qaraabagoysnimo uusan ku ducaysanin maa lam yastacjil hadduusan derdegin wey idan adde laba shardi baa laguu sheegay haddaad ilaahay dembi weydiisato ama qaiicatu raxm waa dembiga qayb ka midoo ah gooni baa loo sheegay xumaantiisa gooni loogu sheegay ama aad degdegto haddee waxaa weye ducadaasi laba shardi bay weyday laa yazaalu yustajaabu lilcabdi maa lam yadcu biima aw qaiicati raxmin maa lam yastacjil hadduusan quusanin uusan degdegin qiila yaa rasuul allah waxaad rasuulka ilaahayow mal isticjaal degdegu iyo muxuu yahay ma anan fahmini qaala subanu wuxuu yidhi qad dacawtu yaquul wuxuu odhanaya addoonka ilaahay baryey qad dacawtu waqad dacawtu ilaahay waan barye oo waan barye oo waan barye falam ara ilaahay ma arka buu ihi iga yeelahayo waa laga diida hawsha ayada ah fayastaxsiru markaasuu noogaya wuu noogayaa wuu daalayaa wuu habsooma istixsaarku waa xooluhu markay socon waayaan oo jidka geli waayaan oy habsoomaan o ay ayaa la yidhahdaa hadda wuu quusanayaabaa laga wada cinda daalika ay cinda alistixjaal markaad dhararsato aqbalidii oo wixii aad rabtay intaad in badan ku celcelisay aad arki weydo iyo ruux ka noogaya ka daalayaa baryadii wayadacu ducaa ducadina waa ka tagahayaa idan iska ilaaliya wey ha ka quusanin afartan sano labaatan sano soddon sano wad meelun bay kuu buuxin ama wixii baa lagu siin ama dembi weyn baa lagugu dhaafi ama diiwaanka akhraa laguu gelin iyadoo ka qiimo badan ama balaaya lagaaga xijaabaya marnaba ku khasaari maysid wey وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قيل لرسول الله وxa lgu أي الدعاaء أسمع duca teebaa loo maal badan yahay loo maqli og yahay bimacnaa loo ajiiba og yahay qaala suban wuxuu ihi jawf leyl alaakhir jawf lleyl jawfa leylina waa la sheegaa in la godaanaya loo badan yahay jawf leyl alaakhir habeenka naska dambe mucdiisa inaad ilaahay barido uludka dambe labada habeenin wixii ka dambeeya sideed saac waxaad dhii jirteen ilaa salaada subax ducada dhacda ilahay aad iyo aad buu u ajiibaa xilliga salaad gudaheed aadaan gadaashii salaad laga baxay gadaasheed xiliyaha munaasabkan la fiirso waxyaabaha ducada baala ee barhgantaale ka mid yihiin iyo wa dubura salawaati salaadaha la farad yeelay gadaashooda salaad cishaad ka baxday maqhrib baa laga baxay shanta salaad jumca la tukaday bacda salawaa in la ducaysta ilaah la baryo ayaadna xiliyaha aanada u ah in ducada la aqbalo rawahu tirmidi qaala xadiiثu xasan وcan cbaad bn sad radi اllahu tacaalى canh ana rasuul اllah sal lay slam qaal maa calى اlardi dunidan kuma nooloo ma joogo muslimun muslim yadcu اllaha ilaahay baryahayo weydiisanaya bidacwatin baryo ilaa aataahu iyaha rabbi waa siiyaa ilaa aataahu allahu iyaha muslim dunida jooga ma jiro oo ilaahay wax weydiista ilaa hadii la helo muslimkaas rabbi wuxuu weydiista wuu siiyaabuu nabigu inuu yidhi ayadiibuu kuu dhiibayaa aw amase sarafa canhu min الsuuءi milaha waa qaa'imkii ducada loo aqbalahayay ha u qaadanin keliya adugu in wixii aad weydiistoon farta lagaa saara bas inay aqbali tahay wixii kalena uusan ajiibid ahayn aw amase sarafa wuxuu ka leexiyaa canhu can اlmuslimi min الsuuءi dhibaatada iyo musiibooyinka milahaa wuxuu ah rabbi weydiistoo kale ducadii aad doonaysay wixii aad doonaysay wax ka lamida oo balaayo oo kugu soo socotay baa rabbi kaa leexinaya kaa xijaabaya maa lam yadcu biimin haddaadan ilaahay dembi weyddiisanin xumaan aw qatiicati raxim ama qaraabo goysnimo aadaan weyddiisanin ilah aniga hebel na kala goog haskaya tusin na kala hilibka noo dhexeeya goog faqaala rajulu ninka asaga ah shuraaxdu ma aysan sheegin xaafidkuna meeluhu xadiidka ku tilmaamay waxba kuma sheegin laakiin riwaayaadka xadiidka markaan fiiriyey cumaroo nabiga weydiiyena waa arkay iyo abu saciid qudhigiisa oo asaguna xadiidka wariya oo nabiga weydiiyey faqaala rajulu min alqowm ama waa cumar ama waa abu saciid nin raggi ka mid ah wuxuu yidhi nabi allow idan hadday sidaa tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala addoon walba wax weydiista wixii uu idan nukiru ducada waan badinaynaa buuri ducada waanu badinaynaa ile marrab lagu khasaari mahaye ama wixii aanu rabnaan helaynaa oo adduunka lagu soo hormarin ama balaadna lagaga xijaabi haddee khasaara ma jiro faqaala subxan wuxuu yihi allaahu akaru wa fii riwaaya allaahu akaru wa atyab haddaad idinku ducada badasaan ilaahay baa idinka badan weeye oo idinka wanaagsan gacanta rabbi baa idinka weyn mar walbo ilaahay aad ducada badaysaan khayrku idin badinaya rawahu tirmidi waqaala xadiiثun xasanu صaxiix sidaasuu yidhi xaafidna xajar isagu wuxuu leeyahay labtarkiisu fatxiga xadiiثun صaxiixun akhrajahu الtirmidi wاlxaakim min xadiiثi cubaada wlaxmed min xadiiث abi hurayra axaadiis badan baa baab ku timi xadiiu jaabir baa ku yimaada xadiiu anas baa ku yimaada xadiis abi hurayra qaabka loo aqbalo ducada waxaa inoo dhiman hal qaab in shaygu lagu siiyo iyo in balaayo lagaaga xijaabo iyo in ajirkeeda lagu kaydiyo ajirka lagu kaydiyo riwaayada kale sheegtay wa rawaahu alxaakim xaakim baa xadiidka kale min riwaayati abi saciid alkhudri buu ka wa zaada fiihi abu saciid wuxuu ku daray asagu oo walaalkii cibaada ula dheeraaday aw yaddakhiru lahu ama rabbi u kaydinayaa addoonkii daaciga min alajri hawaabka iyo xasanaadka xaggiisa milaha ducadiisa oo kale labada xadiisoodda maxaa inoo sheegeen saddex qaab baa loo aqbalaa bay yidhaahdeen ducada shayga qudhigiisa in lagu siiyo lagu soo dejiyo in balaayo kugu soo socotay oodan ogeyn lagaaga xijaabay ilaahay baa dantaada ee maslaxadaada yaqaanee in ajirkeedii lagu kaydiyo diiwaanka akhra lagu geliyo maxaa kaa dhiman in dembi kaadood ka toobad keeni weydo culus lagu dhaafo xadiidka jaabir baa sheegay iyo midka anas iyo ka abi hurayra caddeey qaab ayaa marka ducada loo aqbalaa imaamku wuxuu ku gebagabeeyey xadii baabka masaa'il min adducaa ducaau kashfi اlkuruub ducaa kashfi اlkuruub ducaa اlkarbi baana loo yaqaana xadiidkan cinda salaf الsaalix wayna badin jireen ibnu jarir abri wuxuu yidhi aad bay salafku saxaabada taabiciin u isticmaali jireen xadidka ibn cabaas وcan ibn cabaas radi allahu tacaalى canهuma ana rasuul اlah sal ly slam kaana yaquulu cinda اlkarbi nabigu wuxuu odhan jiray markuu kurboodo oo kodol ay ku istaagto ama xaaje ay soo food saarto uusan tabar u haynin laa ilaaha ila اllah اlcaظiim اlxaliim laa ilaaha ila اllah rab اlcarshi اlcaظiim laa ilaaha ila اllah rab الsamaawaati wrab اlardi wrab اlcarshi اlkariim muttafaqun calayh buhari muslim baa soo wada saaray ducadaasuu nabigu ku ducaysan jiray waa markay kurba iyo ay timaado xukuu nabigu ammaanay oo yidhi addoonka ku ducaysta waa laga aqbalaa ducadiisa ducaawu nabiyulaahi yunis laa ilaaha ila anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin ducooyin badanoo marka kashfa kuruubna waad arin lakin ducadan u qiimo badan nabigu markuu kurbad wuxuu odhan jiray laa ilaaha ila allah alla aan alla ahaynu xaq lagu caabudo ma jiro allihii alcaiimu weynaa bimacnaa alcaiim waxaa loo keena hadda wax ilaahay wax adduunyaa ama muraad anugu aan leeyahay oo maanta rabbi ku adag ama ku weyn ma jiro allaha weyn baan maanta hoos joogaa wey inuu kurbada iga faydo alxaliimu dulqaadka badan oanoo dembiilaah oo mujrim oo gacmaha taagaya haddana alla weynigiisa iyo dulqaadkiisa wuxuu awoodaa intuu dembigayga ka indhalaabo inuu ii naxariisto kurbada iga faydaa macnahaasa ku jira meesha alxaliim waxaa loo keenay laa ilaaha ila allah rabu alcarshi alcaiim rabu alcarshi alcaiim maxaa loo keenay munaasabadda wuxuu weydiisanaya waa shay makhluuq ah shay makhluuqa un wey waxaad rabbi weydiisanayso oo yaroon macno lahayn dan yaroo kugu taagan idan allaha carshiga weyne makhluuqaadkao dhan ugu weyn allaha iska leh wax ku culus ma jiro wey laa ilaaha ila اllah rab الsamaawaati wa rab اlard samaawaad iyo dhul had maxaa ka weyn samaawaad iyo dhul iyo cirar maxaa ka waaweyn allaha iska leh wax yaroon weydiista waxba kuma aha laa ilaaha ila اllah wa rab اlcarshi اlkariim alkariim allaha rabbiga carshiga rabbigiisa ee gobta ee deeqsan ee gacanta weyn baan marti u ahay oon maanta baryahaya alkaram baa la sheegay alxilmi baa la sheegay alcadamaa la sheegay makhluuqaadki waxaa laga soo qaatay carshi cadiimi samaawaad iyo dholalba laga soo qaatay waxyaga ka waaweynna ma jiro bacd alcarshi kursigaa ku xiga kursiguna waxaa ku sii xiga samaawaadka ku xiga iyo dholalka makhluuqi u weynana waa lagu halqabsaday sifaadka rabbiga u khatarsanaana waa lagu halqabsaday sifaat اlkamaal alcadama alxilm alkaram saa darteed nabig wuxuu u bixiyey ducadan salafku waxay u bixiyeen ducaaء اlkarbi kashfu اlkuruub baa la yidhaahdaa waa la badiyaa salafku qaybkan waxay leeyihiin baryadaada ka hor baa ilah lagu ammaanaa waana macno fiican intoodan ilaah waxaa isii dhihin eed rabbi ammaanayso ayaa ducada la geliyaa gadaasheedana ilaahu waxaa isii la yidhaahdaa nimanna waxay ma ahe ayada laftigeeda baryo ah xaggay ka tahay ilaahay baa isha laga baryahayaa lisaanulxaalka laga baryahayaa idaa atnaa calayka almar'u yowman kafaahu min tacarudihi hanaa'u soomaalina way taqaanaa walaalka marar badan ba waxaa rabtaa inuu ku gartaad rabtaa uu ku weji karto oo xaaladada qiimeeyo inaad wax isii dhahdo walaalka hadduu ku gaadhsiiyo kaawaalmaha waa guun wey baahidaada iyo xaalkaad inuu la socdo oo uu ku dareemaa la rabaa xerowga saaxiibka intaad saa u fiiriso inakan aan soo qadayna dheh war maanta ma qadaysa idabdarro wey waa gunnimo xaaladda qiimee salafku marka waxay leeyihiin ducadan qudhigeedaaba allabari ah waa maxay idaa ana calayka almaru yowman kafaahu min tacarudihi hanaa'u haddaan ku ammaano waxbana aanan ku weydiisanay ammaantaasaa waxay igaga filan tahay inaan wax ku weydiisto hebelow nin qiimo badan baata culays badanna maanta adduunya waa ka jiraa bal xaalkaada ka warran baan ku odhi gacantai qabo inakaan waan ku fahmay laakiin haddaad igu sinto war noo dhiib hawshaasi waa meel lagu baaba'ay faaid fahanteen baan u malay muttafaq aleh wallahu subxana wa tacala aclam